رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال, قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال أنه قال bal iyadoo kolley aan baabkii ku jirnay aan baab baan dhexda inoogu jiray ah inay sunno tahay waktigaa la rukuucayo in gacmaha ama inta badbacooyinka lagu qabto oo la duldhigo jilbaha korkooda waktiyo horena rasuulka ilaahayna kaba sugnayd ee laguna dhaqmay tadbiiq wax lagu magacaabo ah in faraa la isdhex geliyo la isku daboolo labada baabaco labada boodo dhexdooda ama intaa jilbaha adigu ka sarraysa uuna saa loo dhex geliyo laakiin taa la nasakhay taas baa inoo socotay axaadiisanna kollay taas bay ku tacalluqsantayaan habeenkaa hore ee aan dhexda ku joogsanay markaa musanifku kollay laba sheekh buu leeyahay oo labadooduba abu cawaanata ninkaas bay ka wada warinayaan atbaacu taabiciintii caalimka wadax ibnu cabdillaahi lyashkuri yashkurkan loo nisbayna kollay waa mawlihiisa ahaa reer yashkur ninkii xoreeyey isagu ma ahayn reerka kama dhalan oo aba nin la xoreeyey marka abi yacfur buu ka warinayaa anaa horena waan usoo aragnay kollay kitaabulimaan iyo laba nin baa kunyadan ku kulma midna abu yacfur alakbar baa la yidhaha midna abu yacfurin alasar ka isagu kaa ay yidhaahaan waa ka yar cabduraxmaan ibnu cubayd ibnu nisaas baa la yidhaha ka weyna waxaa la yidhaha magaciisa waaqid ama wiqdaan <clears throat> marka musanifku ama shaarixan anayo waa imaamkii nawowi raximah llahu tacaala isagu wuxuu leeyahay abu yacfuurka halkan inoogu sugan waa ninkii yaraa oo markaa de haddii taa la yidhaaho cabdiraxmaan ibnu cubayd buu noqonaya laakiin culimada kale taa kuma waafaqsanaa khaasatan aimadii dee xaggan rijaasha iyo jaanibkaasna dee aqoonta aada u durugsan uba lahaa oo xaafid bnu xajar baa wuxuu yidhaahaa fatxulbaari yidhaahaa ninkanime waa ninkii weynaa weeye oo waaqid ninkaa la odhanaya ama wiqdaan ninkaasaa musxab wax ka wariya wadaaxna wax ka wariyaa isaga waana samizi uu isagu dee saniiciisu keenayo iyo ibnu cabdilbari iyo qolooyin riwaayadooda caddeeyey nisbadiisu alcabdiyu yidhina way jiraan alcabdiyuna akbarka un weeyaan khilaaf dhiiba ka hadalka nawowi muslim uu sharaxiisa ku yidhi uu soo qaadayo wuxuu leeyay waa hadal haddii barhkood sa yidhaahna masabqu qalama waa sahwin aba waa wax lagu bushiyey adigu imaamka waxay leeyihin culimadu waa alakbar ee alasar mahadsan imaamku ama nawowi halkan sharaxa inooguba yidhi wuxuu yihi muscab ibnu sacad waana muscab ibnu sacd ibn abi waqaas weeye qaala salaytu waan tukaday ilaa janbi abi aabbahay dhinaciisaan ku tukaday macnaa aabbihii buu meel kula tukanayey qaala wuxuu uhi wajacaltu waxaan yeelay yadaya labadayda gacmood bayna rukbataya labada jirib dhexdooda oo asaan dee ibnu mascuud iyo soo aragnay ayuu labadiisii gacmood ama labadii kafintusaa isugu dabuulo fariis dhexgeliyey ayuu rukuucdii markii uu rukuucsanaa muu qabsan jilbaaye halkaa jilbaha dhexdooda ayuu geliyey faqaala lii abi aabbaay baa wuxuu igu yidhi waa markii uu salaadii ka baxay <clears throat> idrib yeel macnaa idribta garaacdu waa yeel macnaa ijcal bikafayka labadaada kaf calaa rukbatayka labadaada jirib oo baabacooyinkaaga waxaad saartaa <clears throat> labada jirib korkooda saar oo saa u markaa ku qababa taas buu yidhi ama duldhig qaala muscab baa wuxuu yidhi uma facaltu waan falay dalika marata ukra arrinkaas kollayna waxaa wesa dee bal matalan sababta uu taa u samaynayo aabihiiba waa kasan ku leh wuxuu arkay ilmo cabdullaahi bn mascuud oo saa sameeya markaasuu iyaga ayuu ka qaatay ficilkan aabahoodna waa sidii uu qabayba naskigaasi waxaan filaya waa ka qarsoomay in la nasakay way ka qarsoontay cabdullaahi bn mascuud waa wax jiray oo horta dee ficlan lagu camal falay oo saxiixa laakiin waa la nasakay taas baa isaga kaba qarsoonayd haddaba inamadiisiina saasay samaynayeen oo muscab ibnu sacadna iyagu kaba qaatay uma facaltu dalika marata ukhra fadaraba yaday gacmahaygii baabuu wax ku dhuftay garaacayo waqaala wuxuu yidhi isagoo markii hore inay wuxun buu yidhi saa yeel bes wax kale intaa umuur raacin ee maka umuurihii oo dhan u caddaynaya inaa anaga nuhiina waa naloo diiday can hada inaan saa yeelo oo faraha iyaga ama gacmaha iyaga labada kaf intan isu geyno on iskuba daboollo aan bawdaha bawdyahada ama labada jirib dhexdoodaba gelino markaan rukuucayno waa naloo diiday oo mirna waxaa nala faray an nadriba inaan yeelo oo il akufi waa kafafka iyaga iyo baabacooyinka iyaga cala rukabi jilbaha korkooda inaan saarno taas baa nala amray tan waa naloo diiday o ujeeddadu way jiri jirtay waa la nasakhay xakumka imaka jidaysani kan weeye saayeel xadaثna khلف بن هiشhاm qala xadaثna abوaxwaصxa qala وxadaثna بن abي cmر qala xadaثna سfyاn kilahma عan abي yعfuri bhada الاسناad isنaadkan oo ah can مصcب بن sacd ilىa qowlihi laga gaadhayo fanuhina canhu walam yadkura labadan dambe labada uu sheegayaana waa khلف بن هiشhاm o abوaxwas سلام بن سليم xadيidka ka wariyey iyo محamed iبن yaحya بن abي cmar oo سfyaan iبن cuyeyne ka wariyey labadoodna سfyaan iyo haddaba abوaxwas waa labadaas buu sheegayaaye xadiidka abu yacfur bay kaba warinayaan haddaba riwaayadii hore ee abu cawaana abi yacfur kaba wariyey ina nuhina can hada waxa ka dambeeyey وأmirna an nadriba bاlأkufi calى الrukb laakiin sufyaan ibnu cuyeyna iyo abulaxwas labadoodu riwaayada abiyacfur kaba wariyeen waxay ku joogsatay fanuhina canhu daas walam yadkuraa may sheegin maa bacdahu inta ka dambaysay amarkaasa حدثنا abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثna wakiicu can ismaaعiil bn abi khaalidi عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال أنه قال مصعب بن سعد ba wuxuu hi waa xadiidkii hore un rakactu waan rukuucay faqultu waxaan falay qowlka halkani waa iطlaaq اlqowli calى اlficli oo waa ficil waa wixii uu sameeyey ee uu laba yimi ma hadal uu yihi biyadaya labadayda gacmood haakadaa saasaan ku sameeyey oo suu ishaarayaana waa tan yacni dabaqa bihima uu isku daboolay labadii baabaco ayuu isku daboolay wadacahumaa markii uu rukuucayna iyagoo saa isugu daboolan ama fariiba uu isdhexgeliyo si aynu soo maray ayuu bayna fakidayhi labadiisa bawdo dhexdooda geliyey waanu rukuucsanyah faqaala abi aabahay baa wuxuu hi sacd ibn abi waqaas qad kunaa waxaanu ahayn nafcalu kuwa sameeya hada san waan samayn jirnay waanu samayn jirnay waa waqti uma umirnaa waxa nala faray birukabi ay dee biwadci lyadi calى rukab in gacmaha la duliga ama baabacooyinka iyo akufta jilbaha korkooda oonu saa u qabsano on u ictimaadsanaa nala faray tani markaa waa wixii hore jiro waa la nasakhay naasikina kan weeye saasuu ku yihi abihi muscab bn sacd xadaثnي الحakم بن muسى qال xadaثna عيسى بن يuنuس qال xadaثna ismاعيل بن أbي khالد عن الزبير بن عadي عن مصعب بن سعد بن أbي وqاص qال أنه qاaل مصعب بن سعد ba wuxuu yihi sallaytu waan tukaday ilaa janbi abi aabbahay dhinaciisii baan ku tukaday falamaa rakactu markaan rukuucay shababtu asaabicii farahaygii baan isdhex geliyoo labadii baabacay intaan isku daboolaan weliba farahoodii isweydaariyey wajacaltumaa waxaan yeelay waa labadii kafba bayna rukbataya labadayda jirib dhexdooda maan qabsan fadaraba yadii yadaya labadaydii gacmood busaa dhuftay ama taas aabihii falamaa sallaa laakiin markii uu salaadii dhammaystay ayuu qaala yidhi sacad baa odhanaya oo hadalkiisani waa salaada dabadeede salaada dhexdeeda kumuu odhan qad kunnaa waxaanu ahay nafcalu haada arrinkaa kuwa sameeya oo waanu samayn jirnay oo dee rasuulka ilaahay oo sameeyay arkeen oo dee waa sidii u jidaysnayd markii hore uma umirnaa waxaana la amray an narfaca inaan u kor yeelo kafafka iyaga iyo baabacooyinka iyaga ila rukabi jilbaha nu u kor yeelonu jilbaha qabsano taasaa nala amray waa wax la nasakay bal adigu macnu waay noocadii habeenkii horantaa dee aan kusoo marray ibnu mascuud iyo masalada kaba soo hadalay waana xukun mansuuq oo dee malaa ibnu mascuud iyo qolooyinkaa dabadoodna cidi lama timaado ibnu mascuud iyo asxaabtiisa tan qabiya waa kan ibnu mascuud baa tan qabay dee asxaabtiisu isaga ka qaateen awlaaddiisu isaga kaba qaatay mصcب iبn sacadna cidu kaba qaatay waa ta aan sheegaya oo kuba arkay markii dambena aabihii waa salaytu waan tukaday ilaa janbi abi aabbahay dhinaciisii baan ku tukaday falamaa rakactu markaan rukuucay shabaktu asaabicii farahaygii baan isdhex geliyoo labadii baabacay isku daboolaan weliba farahoodii isweydaariyey wa wajacaltumaa waxaan yeelay waa labadii kafa bayna rukbataya labadayda jirib dhexdooda maan qabsan fadaraba yadii yadaya labadaydii gacmood buu saa wuxuu ugu dhuftay ama taas aabihii falamaa sallaa laakiin markii uu salaadii dhamaystay ayuu qaala yidhi sacad baa odhanaya oo hadalkiisani waa salaada dabadeede salaada dhexdeeda kumuu odhan qad kunnaa waxaanu ahay nafcalu haada arrinkaa kuwa sameeya oo waanu samayn jirnay oo dee rasuulka ilaahay oo sameeyay arkeen oo dee waa sidii u jidaysneyd markii hore uma umirnaa waxaana la amray an arfaca inaan u kor yeelo kafafka iyaga iyo baabacooyinka iyaga ila rukabi jilbaha anu u kor yeelo nu jilbaha qabsano taasaa nala amray waa wax la nasakay bal adigu macno waay noocadii habeenkii horantaa dee aan kusoo marray ibnu mascuud iyo masalada kaba soo hadalay waana xukun mansuuq oo dee malaa ibnu mascuud iyo qolooyinkaa dabadoodna cidi lama timaado ibnu mascuud iyo asxaabtiisa tan qabiya waa kan ibnu mascuud baa san qabay dee asxaabtiisu isaga ka qaateen awlaaddiisa isaga kaba qaatay mscab ibnu sacadna cidduu kaba qaatay waa ta aan sheegaya oo kuba arkay markii dambena abihii waa kaa u caddeeyo bal xukumkaasi waa xukum mansuuka naasikha iyuunbaa markaa isaga ka qarsoomay ama ha iloobo ama taasune ibnu mascuud weeye e laakiin xukum jiray buu ahayo markii dambe la nasakhayo markaa waxa ay tahay un sunnaha xagga marka la eego rukuucda in labadan baabaco la duldhigo labada jirib la duldhigo taas baa sunuu yahay <clears throat> ama ama waxyaalaha kale oo inoo dhaambeen ama waa arrin cad masalada intaasunba weyaan baabu jawaaz اliqcaayi cala اlcaqibeyni <clears throat> adakani baabu jawaaz liqcaayi iqcihii ama fadhiisigii lagu fadhiisanayey cala alcaqibeyni labada cirhbood korkooda ah. bal taas banaanida uu banaan yahay ama suurooyinka qaarkood uu yahay wax mashruuc ah lagaba mudnaadee ayuu baabkiisi yahay <clears throat> aliqcaa kolley xadiidku waa inoo soo socdaa waan arki doonaa ee u soo maray iyadoo rasuulkii ilaahay dadka kaba nahiyey aliqcaa oo nooc saasoo laynoo diiday iqcaha manhiga ahaa ee madmuumkaa bal rasuulka ilaahay inaga nahiyey xayawaanada qaarkoodna jifi ay u fadhiistaanba shabahayay waxaan kusoo maray inay tahay waxoo dabada intuu dhulka saaro lugihiisii ama labadiis taagah oosan dee calooshiisu bawdihiisii ugu soo dhejinaya labadii baabacana wuxuu duldhigayaa dhulka oo markaa uu fadhiisanaya lugihiisiibu ama dee <clears throat> bowdadiisiiba calooshiisii uu kuba soo dhejinaya labadiisii kuba uu taagayaa labadii lugood ama labadii gacmoodna wuxuu duldhigayaa dhulkuu duldhigayaa taasi waa iqcihii aynu soo maray ee madmuumka ahaa ee uu rasuulka ilaahay nahiyey iqcaanka iqcaal kalb ruuxana salaadiisa marka uu tukanayo sidaa inuu fadhiisto loo diiday bartaa waynu soo maray halkana waxay inooguba sugan iqcaha banaanidiisa bal markaa waxa weeyaan san xadiidka baan hadhow ku sharxi doono aliqcaa laba kayfiye weeye <clears throat> midi waa kayfiyadaa horeen soo maray oo ruuxu dabada intuu dhulka saaro lugihiisiina taago gacmihiisiina uu dhulka dhigo taasi waa noocaa madmuumka oo kayfiyaadka salaada ama salaadii meel kuma laha ana laysududay bal nahyi baa ku yimi ina waxa weeye isagoo khaasatan waa aljuluus bayna sajdatayn baanay dee meelahani timaadaan ruuxu markaa kasoo qaad sujuuddii uu kasoo tooso sujuuddii kalena weli aanu gaadhin oo kale fadhi baa jira iyada waxa badan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iftiraash oo inuu lugtiisa gogloodo uu ku dul fadhiisto taas baaba ahayd e laakiin taas oo kale haddii intuu dee waxa weeyaan labadiisii qadam taago cirhbihii uu ku fadhiisto waa taagayaa cirhbihii buu ku fadhiistay hadhowna waa sujuuda waa sujuudaya maha kii atixiyaadka ama kii hore iyo kii dambaba kolley kayfiyadeeda horeynu usoo maray e, waa intaa labada sujuudood uba dhaxaysa bal taasna waxaa lagu magacaabaa iyaduna fadhiga caynkan ah ruuxuu labadiisa qadam ama uu ku dul fadhiisanayo xidbihiisa uu ku dul fadhiisanayo luguhuna labaduba ay taagan mid ma goglanayo midna ma taagaya labadiiba uu taagay markaasuu xidbihiisii kuba fadhiistay isagoo dee adraaftii qadameynkiisna dhulkiibay hayaan oba taas bal iyadana aliqca waa la yidhaha marka labadaa kayfiyo ama labada noocee fadhiga kaba mida ayaa kelimadan adugu ama aliqca markaas laguma wada fasira ama uu kuba wada yimaada bal haddaba waxaan eegeynaa xadiidkan kolle waa noo noocan dambe wuxuu markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaثna isxaaq بn ibrahim qaal akbarana mحamed بn bakri xa qala xadaثna xasan bn اxulwaniy qaala xadaثna cabdالrazaq wataqaaraba fi lafd marka cabdالrazaq iyo mحamed ibn bakrin lafdigoodu mid maaha lakin way isku dhow yihiin xagga lafdiga oo qaala waxay dhahan jamiiعa xaalihin iyagoo dhan waa cabdالrazaq iyo mحamed ibn bakr akbarana ibn jurayjin ibn jurayj baa noo warramay cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibn jurayj qaala wuxuu yihi markaa ibnu jurayjna akhbaranii abuzubayri abuzubayr baa iyo warramay moxamed ibnu muslim annahu isagu samica wuxuu maqlay daawusan daawus iyo abuzubayrba waa taabiciintii bay kaba mid yihin yaquulu xaal uu ku qowlayo qulnaa waxaanu idhi libni cabaas ibn cabdillaahi ibnu cabaas waxaanu ku nidhi macnaa waan weydiinay weeyaan oo iyaga waa su-aal ay weydiinayeen fi liqcaayi waa fadhiisigan laguma fadhiisanayo cala alqadamayni labada qadam korkooda arrinkaasaan weydiinayoo bal ka waran baan nidhi oo waxa dee bannaan ama jidaysan ma yahay bal taasaanu ku nidhi fa qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas hiya sunnatu waa kayfiyada aada sheegaysaani sunno weeye taasuu yidhi fa qulnaa lahu daawus baa odhanayo waxaanu ku nidhi ina anagu la naraahu waxaan ictiqaadinaynaan qabnaaba oo anagu aanu dee اعtiqaadinayna jafaan qalafsani iyo engeeg iyo qalafsani ama tawaaduc la-aan iyo taas birajuli ninka ku sugan inuu yahay oo ruuxa isagoo salaadii ku jira saa u fadhiisanaya ee intuu dee lugihiisii ama labadiisii qadab taaga cirhbihiisa ku fadhiisanaya bal fadhigaa salaada inay tahay un ruux dee bal matalan ama aan sunnihii dee khilaafsan qalafsan oo dee qaswo iyo ama jaaf engeg ama waa qalafsan iyo dee fogi uu ka durugsan yahay un sunnihii tawaaduc la-aan iyo aadaabtii bal matalan salaadu lahayd oonu dhowrahayn oo kale arrinkaasaan anagu uba arkaynaan u qabnaa taas buu yihi jafaan birajuli kollayna culimadu siday ficilka ama ismiga ku dabdiyeen waa birajuli oo waa insaankii ama rag noqde ama dumar oo dee jalsada dumarku u fadhiistaana isma bedesho waa jilsadan ragga unsay u fadhiistaan unbay salaadooda u fadhiisanayaan haddaba in waa rajul ibnu cabdilbar ba halkan birujli ku dabdiyey lakiin culimada ka weliba isagoo ku tirinaya arajul lagu dabdiya inay qalatee lakin culimadu qowlkiisa wax kamay soo qaadin waxay leeyihin waa arajulo waa insaankii baa loo jeeda isaga jaafinimo ama qalabsani iyo waxyaalahaas lagu sifeeya lugta laguma sifeeyo taa faqaala ibnu cabaasin ibnu cabaas ba wuxuu yihi bal hiya maaha arrinku si aad tidhaaheen ama si aa u ictiqaadinaysaan maahe hiya waa jalsada caynkaasa iyo fadhiga caynkaa loo fadhiistaa sunatu nabiyika salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay sunihiisii weeye taas buu bal xadiidka aliqcaa waa kan inooguba yimi ibnu cabaasna waa sunihii rasuulku yihi salawaat ullahi wasalaamu عalayh axaadiis kaloo kala duwana bal waxa walow asaaniideeda dacfi ku suganyay nahyin aliqca la iskaba nahiyey baa kuba timi ee mid isaga aynu soo maro noocaan ahayna oo aka aan soo fasirinayna waaba jiraan culimada qaarkood waa sidaad kolley khadaabi iyo malaa ragleh waxay kaba dhigeen san dee ibnu mascuuda kaba soo maray ibnu cabaas in arrinku kaba qarsooneed dee taasi wax hore ahayde iyada jilsada caynkaasade nahyi kuba yimi laba nasakhay ee ibnu cabaasun ay kaba qarsooneed sidaa ibnu ibnu mascuud ba ay ugaba qarsoontay waa siday dee barhkood laakiin bayhaqi iyo dee siday kuba jamciyeen hadiyo gorna axaadiisa haddii la jamcin karayo way suurtagaltay in la jamciyaa naskh iyo mansuukhna lagama dhigo lamana kala raajax yeele dee si loogu wada camal fulood midkood loogaba tegin baa la jamciyaa waxay idhaaheen oo dee culimadii luqada qeyb kamidana ah ay kasoo naqliyeen sa marka horeba soo sharaxay aliqcaa waa laba nooc mid waa kaa madmuumka ee iqcaaul kelbina lagaba dhigay oo isagu kaasi waa madmuum waana kaa nahyigu kuba yimi ama noocan aan hayno waa kaa waxa weeye aynu soo sharaxnayba isagu labada qadam korkooda lagu fadhiisanayo waxaan ilayin iبن cabaas ku ula jeeday sunnata نebiyiكum kaa weeye abaadiladii afartahaydiyana waa laga soo naqliyey iyadoo fadhiga labada sujuudood dhexdooda u dhexeeya ay taa samayn jireen iyo qolooyin kale kolley shaafici walow labada qeyboodba laga soo naqliyey waxaa kaloo isagana naskiisuba ahaa fadhigaa labada sujuudood udhaxeeya kayfiyada haddii loo fadhiisto inay mustaxab tahay aana yihi walowta kale ay kaba badan tahay waana tay ay riwaayaadka uga badnaayeen ruuxu hadduu awqaada qaarkeed ama taasuu laba yimaado intaa labada sujuudo dhexdooda ah uu kayfiyada u fadhiisto waa tan ibnu cabaas sheegayay ee uu leeyahay sunata nebiyikum labada markaa qowlna ay kuma jamciyeen oo labada nooce ka imaka sunihii rasuulka inuu ay noo soo aroortay iyo kaa madmuumka waatay kuma kala saareen marka walow iftiraashkana isagooba uu dee kutubtiisa ay kuma sugan tahay kanna waa ku sugan yahay abaadiladii iyo qolooyin selafka kamidiina waabay samayn jireen bal ibnu cabaas ba hadaladii laga soo naqliyay waxaa kaa mid ah maka halkan hiya sunat nabi kaana ala sunati an tamasaca dibayka ilyeyka sunnaha waxaa kaa mid ah inaad <clears throat> cirhbahaaga aada ku taabatid waxa weeyaan dabadaada ama salalkaaga aada kuma taabatid taas bal markaa waxaan leenahay iyada tan khaasatan juluuskaa baynasajade juluus badan maaha ma halka iftirayni walow iftirana uu ka badan yahay bal dee culimada qaarkood kaasaa mudan ay yidhaahaan haddana awqaada qaarkeed ruux hadduu kan la yimaado waa tan xadiidkuna inoo tilmaamayo adugu ruuxa wax lagu inkiro maaha lagu qoonsado bal waa kaa dee ibnu mascuud ibnu cabaas winele uu ka cabirayba waa sunihii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh aimadna iyagoo xadiidkan eegaya barhkood ay kaba dhigeen inuu mustaxab iyo khaasatan aljulus bayna sajdatayn <coughs> baabu taxriim اlkalaami fi الصalaati wanasqi ma kana min ibaaxatih adاkani baabu تaxriim الkalaami hadalka xaaraamnimidkiisa baabkii weeye fi salaati salaada dhexdeed oo salaada dhexdeeda hadal dee salaadu waa tan oo dikri iyo qur'aan la aqriya munaajaat ilaahay weeye waa hadalkii dadku ay iskulaba hadlayeen ama waxaa hadal dad uba suubanayay salaada dhexdeeda inuu xaaraam yahay oonu banaanayn waktiyadii hore wixii jiray ahaa iyadoo salaada lagu jiray in laba hadli jirayna naskitaankii la nasakay wanaski maakii naskitaankii kaana ahaa min ibaaxatii banaanidiisa uu kalaamku banaan yahay fi dakil الsalaat taas buu baabkeedii yahay xadaثna abu jaعfar mحamed بن الصbaح وabubakr بn abi shaybata وتaqaaraba fi lafظ الxadiiثi labadan sheekh lafdiga xadiidka way isku dhow yihiin qaala labadooduba waxay yidhaaheen xadaثna ismaaعيل بن إbrahim عan xajaaج الصwاf عan yaحyى بn abi kaثيiri عan hilal بn abi maymunata عan caضاء بn yasir عan mucaawiyaةa بn الxakm الsulamiyi qaala anahu qaal bal markaa mucaawiyat bn اlxakam waa saxaabi asxaabtii rasuulka kaba mido waa kan xadiidkan iyo axaadiid kaleba rasuulka kaba wariyey hore umaynaan soo arag kitaabka kitaabkana xadiidkan keligii ku leeya wax kale malao xadiid kale oo mucaawiyat bn اlxakam warinayo oo صaxiixa muslim inoogu sugani maba jirto bukhaarina xadiidba kumaba laha صaxaabigani <coughs> wuxuu uhi صaxaabiga mucaawiyat bn اlxakam reer bani sulaym qaala bayna waqti ana anigu usalli aan tukanayo maca rasuuli llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi maciisa id waktigaa cabasa waxaa hindhisay rajulu nin min alqowmi qowmkii kamid a ah. salaad baa lagu jiraa rasuulki ilaahay baa dadkii tukinaya waa masjidkiisii nin dadkii kaba mida ah, ayun hindhisay faqultu waxaa hi yarxamuka lamala adabkan iyo dee shaygan sunnaha ah ama xaqan ruuxa muslimkii walaalkii ku leeyahay hadduu ilaahay kuba xamdiyo oo inuu tashmiit laba yimaado ama yarxamuka allahna waa ogaa kaa <coughs> markaasaan idhi yarxamuka allah salaada dhexdeedii buu odhanayaa faramaanihii way iganeenoo alqowmu qowmkii biabsaarihim indhahoodii iyo aragyaashoodii bay igu soo ganeen oo ujeeddadu dadkii salaad bay ku jiraan arrinkiisan bay qoonsadeen oo inkireen salaada dhexdeedii bu hadduu ruux laba hadlayaa markaas si xun bay iisoo eegeen weeye waxay igu soo ganeen basaradoodii macnaa way isoo eegeen waa eegidee uu arkayo inay inkaar iyo qoonsi ay tahay taas faqultu waxaan idhi haddana waa hadlay isagii yarxamu kala ma joogsan waana aan umuurahan aan aqoonun garanayn waa sukla umiyaah alla hooyaday gobolkeedaay buu idhi oo dee sukl iyo sakal labada waa dee haweeneydii oo ilmaheeda weydo taas baa la yidhaha waa gobolka waxaan idhaahno waa suklana de waa imika waa dee mudaafi ilahi xarafkan waada ka horeysaana oo xuruufta niidahu kaba midiya laakiin wuxuu baabkiisa uu yahay baabkan ay nudbada yidhaahaan ama manduubka waxa ay yidhaahaan ayaa waa waxa loogu dhawaaqo oo dee kolleyna mala waa adigu baabka niidihunbay taasi kaba mid tahay laakiin yaaduna kolkol bay timaadaa badno dee nidihii kaley kuma jirta e laakiin marka waa xarafkii asiilka ahaa ee nidaa isaga asalka waa nudbana waxaaba la yidhaaha ama isaga loo naxayo marka loo dhawaaqayo ama wa meel wax laga damqanayo laga xanuunsanayo dee la sheeganayo dhibtiisa iyo waxyaalaha ayaaba cibaarada luqada carabeed la isticmaalo kale waxaan filayaa qisastii shahiirka ahayd mooyi inay cid idinka idinka mida aragtay iyo cumar baa ka tir qisadiisii waa islaamah kolleyna hadalku waxaan filayaa dagaalkii wuxuu ka warramaya ama qisada xudin ee taas kale waa islaamah wawda ku jirta waa tan baabkeeda aan hayno iyo dee qisadii kale iyadna macruufka tani waa qiso dheer baan leeya kitaab dhan ah waa israamaye e laakiin waa muctasimo ahoo kale markii camuuriye ay haweeneydu halkaa kaba dhawaaqday muctasime hadalkeedina uu kula baxay iyo bal dee xadiidkii saxiixa ahaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taasi markii uu xanuunsan doono ee madaxu xanuune uu wafaadi doono waa ra'saah uu lahaay oo kale bal wowdaas ama waadaasi horta waa xarfu nudba waana nidahaas waxaana leynahay manduubku wuxuu noqdaa wax ama laga danqanayo se waa raasaala madaxa oo kale aada leedahay ama wax loo naxayo oo kale taas oo kale haddaba waxaa jirtana imika waa tu kale waa mudaafilay umiyahna asalku wuxuu umi buu ahaa e waxaanay ahayd sukala mudaafo umina mudaaf ilayhi nidihiina waa kaa iskaba nasbisnaa lakiin nidahan ama nooca nudbada la yidhaaho aliftan alifu nud baa yidhaahaan kolley wax laga dabqanayo ama laga xanuunsanayo weeye malaa wuxuu qaarka taa shidada jazaca ama shidada tawajuca la muujinaya sawd la jido u baahanba e arif baa lala yimaada ama timaado saa waa islaamaah iyo waa muctasimaa iyo ariftaa ku sugan waa ariftaas haada ka dambaysaana imaka meesha dhacay marka ariftan imaka iyada dhacday waa ariftii halkaas uga imanaysay bal mathalan taas mudmada raaci jirtay ha waa ha-diyo ay ha usagtay jireen oo way raacdeen mudin marka lagu joogsanayo hadii hadalka la wasfinayo ma raacdo waana taa waa islaamaah iyo waa ra'saah iyo waa muctasimaah iyo tii ku wada sugnayd weeye bal markaa macnuhu waxa weeyaan isagii baa dee hooyadii buu leeyahay waa kaasoo waan halaagsamay waaba iga gooblantay waa arrintan san xuneele dadka ay usoo wada eegeen ayuu ka dhigay dhigayba dee halaag isaga ku yimid dhib kuba tim buu leeyahay hooyadiiba waa taas way iweyday waa sukla umiyaat iyagii buu la hadlo wuxuu yihi mashaaniku warnimo iyo xaalkiinu muxuu yahay tanduruna eegeysaana maxaana y soo eegeysaan ilaya waxay iga soo eegeysaan muxuu yahay xaaladiinu xataa waan uhadlaya waa hadal salaada dhexdeedii mashaanikum tanduruna ilaya iyagii salaad bay ku jiraan xukunkiina way og yihiin oo dee sidiisan dhawaan nin soo islaamay ma aha fajacaluu waxay gudagaleen yadribuuna inay garaacayaan biaydiihim gacmahoodii calaa afqaalihim waa aamusiina isagii aamusiinayaan waana suurtagal waataynu soo maray ruuxa tukanaya hadduu rag yahay haddii wax salaadiisa dhexdooda ay ku ku yimaadaan inuu subxaan allah odhanayo mala dee intaan la jidayn bay haydun markaa taasoona iyaguna taa dee markaa weli waanay jidaysnayn hadday dumariina tasfiiqda ay laba imanayaan bal adigu gacmahooday ku dhufteen bawdooyinkoodi tasfiiqna tani ma aha waana aamusiina isagii aamusiinayaan wuxuu yihi falamaa ra-aytu markaan arkay yusamituunanii inay aamusiinayaan oo ficilkani waa inay aamusiinayaan markaan arkay lamaada jawaabteedu way xadfan tahay kolley laakiin sakatuna waa cibaaro aan halkaa kala soo baxayno aan kaba qaadanayno iyo taas falamaa ra-aytuhu markaan arkay yusamituunanii inay aamusiinayaan ninka waa ninkaa jaahiliye ku dhow ayaa bal aan iska qadarana jawaabtii lamaada ayaan qadinto hadalkoodii iyo ficilkooda waan kaba cadhooday laakin aan cadhoode sakatu waan aamusay waa ficilkooda ama hadalkooda ama arrinkooda waan ka cadhooday se waan aamusay ine waa ku ay aamusiinayo taas <coughs> falama <coughs> falama sallaa rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay markii uu tukaduu salaadii dhamaystay fabiabi huwa wa umi ay fi biabi ay afdihi waxaa ku furanayaa biabi aabbahay huwa isaga iyo wa ummi waa kelimaad aynu horeba usoo maray oo amba kutubtii hore oo tafdiyadu bal masalan marka wax alla wixii isaga heli laha iyo hooyaday haba helano allaha kaga furtee ma ra maan arag mucaliman ku waxbara cid qablahu isaga hortii walaa bacdahu dabadi oo axsana uga fiican tacliima baritaan minhu isaga xaggi ruux ka tacliim iyo barid fiican maan arag waaba tan fa wallaahi baan ku dhaartee maa kaharanii ima huruufin ima dagaalin weeye kaharanii bimacnaa intaharanii weeyaan uno waa ima dagaalin oo imau canaanan ima huruufinba taas weeye oo bal waxay soo naqliyeen warow dee qiraasha ay tay cidima aqriyayso dee taas ibn mascuud oo kalena qir ahaan ay ugaba soo naqliyeen <clears throat> oo tan hakan <clears throat> waa masa'ila fala markaas falaa takar taasoo kale lakin waxaan leenahay qira shaada bay noqonaya kaharani bmacnaa intaharani wey ama ruuxi oo weji cabuusa lagu markaa lagu qaabilo ama de waa canaantii iyo dagaalkii ta walaa daramani imraan u walaa shatamani ujeedadu waxa aan sameeyey salaada dhexdeedii ina hadal xunna igulamuu hadlin wax kale igumuu samayn ima dagaalin weji markaa cabuus iyo diidma iyo inkaarna igalama hor iman e, qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ina haadihi salaata salaadan laa yasluxu fiiha uma suubanayo shay-un shay min kalaami innaas waa dadka hadaladooda wax kamida uma suubanayaan oo dee hadaladaa dadka yarxamuka allahu waa hadal dad lagulaba hadlayo dadka kalena waaba arrin ula baxayde u kuma hadlay salaada dhexdeeda uma suubanayso <coughs> inama huwa waxaa salaada dhexdeeda usuubanaya lagulaba imanayaa atasbiixu tasbiix weeye watakbiiru wa qira'at lqur'aan iyo wixii laba mid ah intadun maha waa duca ay ku jirto tashahud iyo amuuro kaleba ay kuma jiraan haddaba tasbiix iyo takbiir iyo qur'aan la aqriya dee adciyad umuurihii kale salaada dhexdeeda jidaysnaa waxa weeye waxa salaada dhexdeeda usuubanaya in lalaba yimaado ee hadalkii dad salaada dhexdeeda uma suubanayo <coughs> aw kama qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam amase sidii rasuulka ilahi yihi salawaat ullahi wasalaamu aleyh raawigii baa tan leh kolleyna marka shaki meeshu yimaado waxyaalo laga shakiya uu yimaado waa cibaaro la isticmaalo ama marka wax macno lagu wariyo labadaba way isticmaalaan culimadu oo dee bal waqul akhiirا aw kama qaala wama ashbahahu kashaki fima stubhima haddaad macno ku warinayso xadiiskii waxaad odhan aw kama qaala rasuul الlahi salى الlahu alay slam marka macno lagu warin laftigiisii hadday tahay sidii wax ee raacin la raaciyaa ma jirto macno haddaad ku warisay haddii shaki jiro oo dee san oo kale shaki meeshu yimaadana iyadna waa wax haboon inuu ruuxu yidhaaho aw kama qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qultu markaa waxaan idhi markii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh rahimaha uu sheegay ya rasuul اllahi inii xadiiثu cadimu jaahiliya bal xadiidka iyaduu inoo socon doono waxaa qeybta hore inooguba sugan horta kolley dee umuuro badan baaba xadiidku fawaaid kala duwan buu leeyahay qayba waa aan soo sheegnay oo sababtan ay bawdooyinkooda ama ay dee gacmaha ugu dhufteen tasbiix iyo anay ulaba iman waxaan yihi waaba intii dee qabla yushraca tasbiix ficilkan ay laba yimaadeen ee gacmahoodii ay kuba dhufteen boodooyinkoodna ficil yaroo qaliilu lahaayo bal umuuraha caynkaasna salaadii inaanay waxyeelahayn oonay kuba burahayn de bal haddii xaaja ay jirtona kolley de basi inaanu kuba sugnayn xadiidka waa inoogaba sugan yahay arrinka rasuulka ilaahay inoogaba sheegayna de waa khuluqii fiicnaaye rabbi subxaana watacaala siiyey ee uu ku yihi wainaka la calaa khuluqin cadiim rifqigiisii ruuxa jaahilkaa u dhibrinayay naxariistiisii deebacsanaantiisii khuluqiisii fiicnayd bal taas way noogu sugantoy tahay dee bal dadka iyagu aanu jahalada a ah marka wax la baraye loo sheegayo iyadiina indee loo dhimriyo si bal ay wax ku fahmi lahaayeenna loogu sheego iyadoo loo sabrayo oo taas rasuulka ilaahay waa kaasa uu laba iman jireen arrinta muhimkee baabka inoogu baabaysanaa kuwaasi waa xadiidka waxyaalahan kaba qaadanayne waa salaada dhexdeeda inaan hadal dad banaanayn oonu xaaraam yahay salaada dhexdeeda in waxaa iyada ah dee tasbiixdan iyo takbiirtan iyo xamdigan iyo atixiyaadka iyo ducadii iyo qur-aankii la aqriyaya mooyaane umuurihii hadalka dad ahaa inaan lagulaba imanahayn bal markaasi ama xaaja ha keenta ama yaana keenin bal waxaan leedahay jumhuur ulculamaa siday qabaan maslaxo salaadeed ha ku tacalluqsanaado ama yaani ku tacalluqsanaanin ee ruux hadduu tambiih u baahdana waa tay aynu soo maray inuu subxaan allah odhanayo haweeneydna ay gacmahooda ama tasfiiq ay laba imanayso taasna waa jamaahiir culamaa kolley culimada dawaa'if kamida jirta oo le hadalku camdi marka uu yahay maslaxo salaadeedna uu ku tacalluqsan yahay waa salaada maslaxadeedii sida bal matalan in inaanu salaadii burinahayne bal taasi waxaan u yar dambaysiisanaynaa xadiidka debiyadeyn xadiidkiisii markan gaadhno dee looga xujaystay waa wixii maslaxo salaadeeda markan xukunkaa sheegaynana waa ruuxii caamidkaa ee caamidka ninkani ah, jaahil buu ahaa rasuulka ilaahay muu odhan salaadii ku noqon muu odhan salaadiisa waa u dhamaatay waayo garasho la-aan baa haysay waqti malaa waxaan ku ogaan kara dee saxaabadan kale ay ku ogaatayna islaamkiisii kamay sokayn markaa isaga jaahilkii waa kana xukunkiisu tan buu noqonaya jaahilkii macduurkaa baan ujeednaa caamidkiina weeye laakiin hadduu ruuxu isiloobo inuu salaad ku jiro oo uu hadlo ee iyada taas salaadiisii kuma burayso hadduu isagoo dee salaadiinu ku jiray buu isiloobo hadal baa kaba dhacay bal taas walaaga jiraan culimaha camdiga iyo halkan inagu aan kalaba qaadin <clears throat> de in taxriif marka la eego yarxamukalahna walow ay duco tahay inay khitaab kol hadduu ku jiro ay kalaam dad ay tahayna xadiidka way noogu sugan tahay haddii yarxamuhallahu imaka laba idhaaho siiqa dee qaybo loolama yimaado kollay sida iyo qoloyin waxay leyihin iyada taa salaadii walow dee inay khitaab isagii loola hadlayo waa duco lalaba yimo salaadii inaana taa kuba burahayn be bal waa ina hore waxyaalaha inoogaba sugan marka wuxu uhi qultu waxaa hi ya rasuul rasuulka ilaahayow inii anigu xadiiثu cahdin waqtigiisu nin uu ku cusub yaanahay bijaahiliyatin jaahiliyo oo nin dhowaan uu soo islaamo jaahiliyadu maa qabla wuruudi sharciba weeyo jahaaladoodaa badnayd san jaahiliya loo yidhi mar waqad jaa allahu ilaahayna waa la yimi bilislaami islaamnimadkan ilaahay waa noo keenay waina mina anaga waxaa nagaba mid ah <clears throat> rag baa nagaba mid ah yaatuuna la yimaad u yimaado u taga alkuhana kuwa dee ama faaliyayaasha iyo waxyaalaha qeybkaa kala warramaya iyo xidigayaasha iyo wixii adigu sheeganaya inuu wax qayba iyo wax qarsoon uu sheegayo o dhamiba waa kuhaantiye dad kuwa u taga ayaa naga mida dee qabla alislaam naama fi ljaahiliyana niman badan bay ahaayeen aadna dadku way ugu tegi jireen intii aan samooyinka jinkaiyo loo diidin sida suuratuljin ba dee markaas waana kuna naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic lana yajid lahu shayaaban rasada kolkol intay fogaadaan ay meelo sare tagaan bay waxyaalo soo maqli jireen waxaaso xaqa ayay beeno badan intay kusoo daraan bay dadkii asbaacdooda ah sakuhaantoo kaliya soo gaadhsiin jireen markaasaa waxyaalo ay rumoobi jireenba kollayna markay arrin leeyiin iyo dee qadiyooyinkood iyo waxyaalaha kaana waaweyn oo la yaqaanay isula tegi jireen ayaa jiray oo dee kollay kutubu siyarna ay sooba naqliyaan iyo kutubta taariikhdu bal waqaa'ic kala duwan iyo magacyo kala duwan iyo dee waa loo tegi jiray umuuraha dee lasoo naqliyo waxaaba ka mid aha waqtigii uu ku nadareeyey cabdulmudalib inuu haddii ilaahay toban inan siiya mid gowraco oo kale arrinkiina uu noqday markii cabdullaahi oo rasuulka ilaahay aabihii ah uu buuxiyo tobankii inuu fuliyo ee uu doonay isagii laysku qabsadee dee markaa quraysh oo kale ay taa ku diiday waxaa la isla tegay ruux ama haweeney kaahinade adigu ruux kaahinada kuwaa ah kamida ah. kaas baa taladiisu ay hayd waa taladii laba soo noqdeene inay isagiiyo bal geel uqor ridaan oo macnaa geel lagu furto la qawlo oo geel ilaa boqol markii dambe la gaadhsiiyey oo kale la yidhaha markii hore diyadooda intaa u ka yaradee sina diyadii lagaba dhigo oo kale dawaqaano kala duwanna way jirtaaye haddaba rag u taga dadka kahanada ah ayaa anaga nagaba mid ah <clears throat> qaala rasuulka ilaahi wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh falaa taأtim ha u dhawaani weye tegin nimankaas waxba ha weydiinin oo waxa weeyaan waxaad weydiisaa de waxa laba imanayaan iyo tasti waa horta waa shay baatila un kolkol haday waxyaala rumoobaan ee iska sudfo ay u rumoobaan ama waxyaalaha jin ama shaydaanku meela ka soo qaaday ay kuma rumoobaanna baatilkoodan kaliyabaa kaa banin ha tegin baa rasuulka ilaahay yidhi ee iyagii in la rumaysto in iyada taa ujro lagu qaato wax la weydiiya dhammaanba dee culimadu waa waxay dee kolley xaaraamnimadkiisu waa dembi aad iyo aad u weyn wax lagu qaatiyo wax lagu bixiyaana waa de xaaraam weyn iyadune bal taa ha u teginba <clears throat> qaale wuxuu yihi wa mina anaga waxa naga mida rijaalun rag yatadayaruuna bal marka waxaan leenahay kuhaanta oo kale dee kolley caraaf iyo kaahin iyo munajim iyo waxyaalaha soo ar aroora <clears throat> rajim oo kan xidiga iyo manaasisha waxyaalahaasi halkaa wax ka sheegaya ele waxyaalo dee dhulka ka dhacayay taasi calaamo iyo daliil u tahayba ama waxyaalo qaybu halkaa kaba warramaya kaykuna waa kii dee faaliya ahaaye isagu sheeganaya wax qarsoon ama qayba caraafkana inta badan waxay u isticmaali jireen kuwa baadidu meeshay jirto oo kale ama wixii la xaday yidhaha waan garanaya oo waan soo saaraya wixii la xaday ama baadidu meeshay jirta garanaya lakin dhammaantood waa isla wada baab keliya hadduu dee bal matalan xariiqayo iyo hadduu dhagax dhigayo iyo hadduu tusbax rogayo iyo hadduu kitaab furayo waayo kitaabku ina kitaab ilahay lama fure waaqsharul kala fakiyo waxyaalahaas iyo hadduu kitaab furayo iyo hadduu faalulambiya qurcatulambiya kii ay odhan jireen oo kitaab yaro laba ibiyo de ay dadka meel gacanta u saari jireen qise nebi ahaaba walaa waxay haatan iskaba yaraadeen hadduu faalulambiyo iyo waxoo dham waa isla wada baab keliya waa shaygaa dee waxa weeyaan baadilka ah xaaraamta ah dembi weynba ah taas isticmaalkeeda iyo rumaysigooda bal dee xadiidka ah, ruuxa caraaf uba taga ee rumaysta afartan cisho inaan salaad lagaba aqbalin xadiidna waa kii kuba yimi waa ma kii xadiid kale kuba yimi ruuxa kahin ee ama u yimaadee rumaysta waxa uu leeyahay waxa uu sheegaya rumaysta de waa isagoo inuu qeyb yaqaano halkan ictiqaadiyo wixii nebi moxamed salawaat wasalaamu aleyh lagu soo dejiyey beri buu kaba noqday ruuxaasi bal markaa waxaan leenahay waa isla wada baab waxaas dhan kii finjaanka eegayay oo kale ama fuux eegaya ama wax oo dhami waxala wixii dee wax laga yaabaa dee waxyaalo kala duwan baa dee lawada sameeyey kuwa xayawaanka garbahooda eegaya xaydha eegaya waxyaalo dee mala dawaif kala duwan ba dadku lahaa waxyaalo laga wada sheegaya kol kol si dee ay waxu sheegeen arrintu noqonaysa waxaasoo dhami waa baab isla wada baab oo waa shaygaa xaaraamta magacan la xisaabinaya dee kitaab furee looga dhigay dadkii in kitaabkii ilaahay waxa laga sheegaya layahay bal markaa kitaabku muxuu sheegay oo kale magac loo xisaabiyey ina waa faal dee loo qoray un weeyaane waxaas oo dhami waa kuwa uu rasuulka ilaahi falaa ta'tim ama rumaysigooda uu waciidkaa weyne uu kuba yimi wa mina waxaa naga mida bu ihi rijaalu rag yatadayaruuna wax sharaysta wax baasaysto dee taadna waa wax iskagaba badnaa iyaga taas bu ihi ana markaa rasuulka ilaahi wuxuu ihi salawaat wasalaamu alayh daaka kaasi shay-un shay wey waa tadayurkaas ama sharaysiga baasaysiga wax la baasaysanaya waa wax yajiduunahu ay helayaan fii suduurihim laabahooda oo dee wax kolley waa iska yar aaday noqotay oo waxaa laga yaabaa ruux inay qalbigiisa xun inuu sharaysto baasaysto ay kuma soo dhacdo oo waxay laabahooda ka helayaan oo dee xaqiiqo ma lahayo taase eh, falaa yasudanahum wixii intuu yahay uun fikir qalbigaaga kusoo dhacay camal aanu ka dhalan kuf camal aad ku camal fashood wuxuuga joogsatay ama taasi aanay kaba dhalan ruuxii kasab waxaas kuma laho looma qabanayo laakiin yaanay arrimahoodii iyo hawlahoodii yaanay arrinkaasi kaba joog joojinin yaanu ka mancin tadayurkaas qal بn صbaحi falaa yasudanakum waa labadii sheekhe muslim lahaa moxamed ibn صbaح iyo abubakr بn abi shayba mid falaa yasudanahum midna falaa yasudanakum waxaasi yaanu wax idinka joojin tana maxay tahay iyaduna horta baabkeeda waa inoo dambeeya halkan salaad baan ku dhex jirnaa umuuro salaadeed buu usoo qaaday xadiidkan ukala reebin laakiin diyarada iyo wixii ku tacalluqsanaa kitaabka qaybo dambe ayuu kuba iman doonaa haddii ala yidhaha ama uu kuba sugan yahay diyaraduna marka la ega carab kolley waa adigu diyaro horta asalkeedu wuxuu noqonaya walow asalkeeda aan sheegi doono carabsay halka laftiga ugaba yimi waxay ahayd waa sharaysi wax la sharaysan adaa waxbaasaysto waxaan inuu dhib iyo dhibaata iyo balaaya ay kaba imanayso loo arko de waana caadada waktigaa jirtay ilaa imakadana socota markaa kol dee zaman baa la sharaysan inaga tan oo safar oo kale ama arbaca bil udambaysa oo kale dadku saamacad bay u arkaan iyo balaayin iyo baasayse waa la baasaystaa safar si guud oo kale iyo arbaca bil udambaysa weliba arbaca bil udambayso safarna way kaba sii badan tahay waa tan kolkol aan dumarkeena aragna iyagoo meelaha dariiqada wax beris cadiya waxyaala ku karinaya waa sharaysigaas oo kale taasi waa mido waa xaggii zamanka zamanka wuxuu noqday remigana waxyaala badan dee hala kala dudunaadee iskaga badnaa jiray oo bil saddex kale wakti aanay guurin oo kale wakti aan xoolo la bixin oo kale wakti aan wax la gawricin oo kale waxyaala saasa ah, eg wakti aan wax la gawricin markaa waa la shalaysanaya hadda xoolahay dhibaato uleedale wakti aan xerada wax laga saarin wakti aan la guurin de waana ay jirto ilaa magaaladii waktiya aan la guursan ama aan cidba la hoyin oo kale rajala iyo waxyaalo waxaasoo dhami horta waa nooca dadka qaarkood oo la sharaysto ama xayawaanada qaarkood la sharaysto waktiyada qaarkood la sharaysto intuba waa waxyaalahan dee tadayurkan carabna horta dee kelimada horta waa taa caamkaa lakiin halkii dee laftigan diyaarada iyo dayr ay ugaba timi iyaga caadadoodu waxay ahaydba markay arrin leeyihiin oo kale kolkol iyagaaba u qasti jiraye marka ay baxayaan haddii dee marka ugu horeeya daairka ama waxaa duule uguba horeeya ayay eegi jireen kayfiyada u duulayo ayuu duulayo oo jihada hadduu dee imaka dhinacii bidix buu kaba soo duulay oo dhinacii midigtooda u duulaya ay markaa kolkol ay dee ay markaa saanix iyo baarixyo bay kukala magacaabi jireen barkood bay sharaysan jireen kolna hadduu xagga midig kaba yimo xagga bidixu marayana waa nooc bay ahayd oo adigu midna way sharaysanayeen midna waxay ku tirinayeen khayr inuu yahay arrintoodii ay u socdeen bay ay uga laadmi jireen kii ay sharaysanayeen hadday arkaan kolkolna iyagaa duulinayay kolkolna waxoodii bay ku dhaqaaqayeenoo calaamo najaax ayay uga arkayeen bal taas bay hayde laakiin wax kasta oo ruuxu uu tadayuro laakiin tadayurkaasi haddii qalbigiisa wax kusoo dhacay maaha haddii qalbigiisa wax kusoo dhacaan ina camal aanu kaba ratibmin laa yukalif llahu nafsa ilaa wascaha taas nafta ilaahay kuma kelifayo waxaanay ahayn bo deaaba tee xadiis kuma yimi ruux kastaaba ah, dee waxa weeye tadayur waa kuma yimaadaa lakin ilahay baa tawakulka ku tegsiinaya ruuxii haddii qalbigiisa wax kaba dareema haba yidhaah allahuma laa dayra ilaa dayruk walaa khayra ilaa khayruk oo taas hawshiisina ha wato yaanu kaba dhaqaaqin libta waxa weeyaan oo adoo wixii uga joogsada adoo wixii kuma dhaqaaqa adoo hawsheed fulin lahayd ama guur ha noqoto ama wax kale ha noqoto safar haba noqoto arrintai haba noqote uga joogsada taas baa ah tan diyaradii haddaba iyada yani dantoodi iyo wixii ay lahaayeen waxaasi kaba joojinin taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu aleyh oo waxaas waa wixii la kasbanaya ee tasarufa ay dadka xaggooda kaba imanaya ayaa laleeyahy taa ha laba imane iskaba ilaaliya bankii bay noqon waxaanu usugayso dee taasoo ilahay iskaba ilowday taqdiirkii iyo ay noqonaysa bal taa iskaba ilaaliya <clears throat> kolleyna waa umuuro inoo dambeeyo axaadiisii iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaaba halkaa inooguba iman doona qaala wuxuu hi qofku waa mina anaga waxaa naga mida rijaalu rag yakuduuna waxariiqa kolley waa noocyadii dee laba isticmaali jiray dhulkay xariiqaan de waana nooc faal un kale koleyba inaga halkeena de ama mid tusbaxrogeyo dad waxariiqi jirayoo waxyaalo dee halkaas wax ka sheegi jiray way jireen bal markaa haddaba kuwa inaga waxariiqaana naga mid weeye qaala markaa rasuulka ilahi wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh kaana nebiyu nebi wuxuu ahaa min alambiyaai ambiyada kaba mid iyo khudbo nebi ambiyada kamid ah waa nooc dee aclaamtii nubuwadiisa ama wax la siiyey kaba mid ahaa nebigan barhkood baa yidhi idris buu ahaa barhkood daanayaal buu ahaa bay yidhaaheen adigu xadiidka inooguma caddo taase waa culimada kalaamkoodii barhkoodune nebi ambiyada kamid ah waxariiqi jire waa nooca malaafiraaso ama nooc isaga la siiyey bay ahayd faman waafaqa ruuxa uu waafaqo khadahu faman waafaqa man ruuxa waafaqa khadahu khadkiisii waafaqa fadak de waaba la odhan kara waa mubax lakin de yaa waafaqaya wey yaa garan kara wey cidimo garanayso macnuu waa nahyi un nebi ambiyada kaba mid ah ayaa waxa weeye waxyaale laba ima jira khadkaas cidii khadkiisii waafaqday dee nebiga waxaaban odhan karnaa waaba dee shay isaga u banaan lakin laa dariiqa lana ilى اcilm اlyaqiniy bاmuwaafaqa cid garan karta ogaan karta inuu khadkan aya waxaan u xariiqaya waafaqsan yahay tii nebiga ma jirto o saa daraadeed falaa yubax weye isaguna ma banaano waa nooc faalkii kaba mida maqsuudku waxa weeyaan inay waxaan wuxuu ku banaanaan lahawn yaqiin almuwaafaqa hadday dhacdo taasna maba jirto bal danigeed baan jirin yaqiin iska da-ya danigeed baan jirin markaasaa daraaddeed wax banaan maaha ee iyadna iskaba dheeraada mar haddee khuduudana kolley waxyaalo beryaha dambena soo gaadhay dee isticmaali jireen baa jiray halkan qurdubi iyo qoloyin waxay yidhaahaanba ama kan dee faaliye waxaan ku faalinaya looba imanayo markaasaa waxaa dhacaysa intuu meel busaba tago ayuu si degdega waxu xariiqayay si aan loo tirin karin ayuu dhulka xariiqaya xariiqaya xariiqayo marka uu dee intaas aad buu dadejinaya si aan loo tirin karin markaasaa gulaan dee meeshaa jooga ayuu odhanayay bal masaxo laba laba loo masaxayay haddii laba ay hadho waxay ka dhigayeen calaamad najaax bay kaba dhigayeen haddii mid keli uu hado khududii de waata lamasaxay lamasaxay ugu dambayd waa calaamo khaybo iyo waa nooc faalkii kaba mida bal markaa taasoo dee khududdu waana iska jiraan oo de waaba dadiin ma garan karo lakin waa jiraan oo haddaba ma dad uxariqayo arkaa mar dhulka dee wax dhigdhigayo intay wax dhigdhigaan halkan wax ku faalinayo waxani waa nooc faalun ama tusbax hala rogo ama tan ha lagu faaliyo ama magacyo hala tiriyo ama wax kale hala eege waa baabkii un haddaba tanna lama garan karo weeye waxaa iska ilaaliyo qaala wuxuu yihi <clears throat> wakaanad lii jaariyatu waxaa odhanaya mucaawiya gabadh ama jaariya khaadimad baan lahaa tarcaa raacaysa hanaman adi lii aniga ii sugnaaday qibala uxudin <coughs> waa addoon uu lahaa weeye waayo addoontuna mid yar iyo mid weynba jaariya waa la yidhaha walow dadka dumarka xaraa'irta ah taa dee iyadoo aan weli gashaanti noqonayo ree reerkooda ay dirdiranayaan bay jaariye la yidhaha inanta yarunbaa jaariye la yidhaha laakiin marka loo jeedo imaa ama addoomaha mid weyn iyo mid yarba jaariye waa la yidhaha haddaba waxay raacaysay ari li aniga ii sugnaaday qibala uxud xagga uxud waa burtan weyne madiina waqooyigeeda ku taale uxud iyo waljawaaniyati waa adigu mawqican meelaha kaba dheerayn taas weeye oo wuxuu halkan iguba sugan iyadoo ya-dana laba shadayo sida uu abu cubayd albakri iyo keyrkiiba uu kaba soo naqlinayo oo imaka ya-doo la shado <clears throat> waa iyadna biqurbi uxud buu leeyahy mawducun fi shimaali lmadina waa madiina waqooyigeeda meel ku yaalo uxud ku dhow laakiin qaadiciyaad iyo waxaana weeye qurdubina mufhimkiisa waa sida ku sugan qaadiciyaadna ikmaalkiisa waxay kaba dhigeen min camal furci waa meel dee furci laba yidhaaho xagga maka iyo madiine uba dhexaysay inay meelahaa meel ku dhow ay tahay lakin wuxuu leeyahay taasi wax maqbuula maaho waa uxudyo waa meel agteeda ahayd lakin taasi waa masaafo aada ugaba durugsan madiine oo maaha tu kaba hadlaye bal haddaba wuxuu leeyahay ari bay ii raacaysay jaariyadaasi fadalactu data yawmin maalin buu malaa xaggii arigiisiiya qabtay waan daalacday maalinoo faidan dibu waaba yaygii diid baa ii taalo malaa ya-dii oo hamsadii un baa la takfiifiyey yaygii qad dahaba inuu la tegay <coughs> bishaatin neef adi mid qadabiha ah. adigu wuxun u arkay arigii baaba neefaad ka maqnaa yay baa qaatoo cunay taas ba dee markaasu wa aniguna wuxuu leeyahay rajulu nin baan ahaa ama aan ahay min bani aadama wa ibni aadam baan ahaa yactafu kamaa yactafuun waan cadhoodaasna dee wuxuu leeyahay arrintii waa cudur daarasho naftiisii buu leeyahay dadku baan laba mid ahay oo haddaan arrintan ka cadhooday dee dadkii kale kaba cadhoonayun baa laba mid aha dee nin bani aadam kaba mida ah. oo saa ibnu aadam kuwa u cadhoodaan u cadhooda ayuun baaban ahaa marka cadhadiisna waa tan laakiin misakafto markaa waan cadhooday oo dee arrinkii maan adkaysan umaan sabrin wax la qadaray kamaan dhigine lakinii sakagto waan dhirbaaxay sakatan dhirbaaxo ayaan dhirbaaxo adugu waa jaariyadii ayuu dhirbaaxay <coughs> faataytu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam facadama dalika calaya rasuulka ilaahi baan u imo ficilka aan sameeyey ayuu weyneeyey rasuulka ilaahi waxa weyn buu kaba dhigay macnaa dhib weyn inaan geystay ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kaba dhigay markana kolley bal intaan xadiidka sii wadin wuxuu leeyahay waxa uu daliil xadiidka uguba yahay sayidkii oo kale jaariyadiisa hadduu dee xoola uu dirto ay u raacayso xataa gaar ha noqonayso san oo kale meel cidlaha kuba raacayse ama dee waa ruux yani sayidadii iyo baab ayn kaba dhigina shaksiga ilmihiisi buu noqon karaa ruux kale oo dee ajirkiisuu noqon karaa oo dumara una xoolo u raacayo meel gaara kuba raacaya bal taasi jawaaskeedu way nooguba sugan tahay o wuxuu leeyahay sharcigu waxaan uu xarimay haweenaydu inay keligeed safarto dee safarku wuxuu madino u yahay ama makaan male u yahay damac iyadii la damco cid markaa dee daafacayso ilaalinaysaana maba jirto dadkii bay kaba dheertay laakiin tan oo kale xoolo meel lagu raacayo xataa awqaada qaarkeed dadkii kale rucaada ah lagala gooni noqonaya xaalkii waa ka daweeyo naasirkiina waa dhow yahay ee maaha safar dheer oo la galay suuradani laba mid maaha laakiin wuxuu leeyahay haddana hadal fiican uu sheekhu imika halkan soo naqlinayo haddii mafsado inay taa ka timaado ruuxa kelinimadiisa laga baqanayo oo ama iyadii baaba ruux aan la aaminsanayn ah ama dadkii meeshaa joogay sadee manaadiqdan colaada ee ruuxaaba doontay iyo ruux biyo doontay meelaha lagu kufsanayo waa sidoo kaba cabire aw lifasaadi man yakunu fi naaxiyati alati tarca fiiha naaxiyada ay wax ku raacaysaa fasaad meeshii jira iyadii baan cid loo aaminayna oo ruuxii oo dee eh, ruuxa cidoo lagaba helayba ma badbaadayo lam yasarciha buu leeyay marka ama addoon ha noqoto ama xor ha noqotee waktiga caynkaasa inay meel saasa wax ku raacdo ama ay u baxdo ee fasaadkaasa kaba imanayo looma suurtogelinayo ama lama makansiinayo laguma daynayo buu leeyahayo marka macno safar oo kale safarkii haweeneyda lagaba xarnimo oo kale ayaa halkan ay imaneysaa waa hadalka sharaxa nooguma sugan iyo intaan ka ziyadsana ay kuma sugantahe marka wuxuu yihi rasuulka ilahi waa weyneeyo ujeedadu dee iyada waxani waa dhacay iyaduba neefka dee waxa weeyaan hadday karayso inay kaba rido waxa weeyaan kumay dayseen qadar ilaahay baa yimi markaa dhirbaaxay tan uu kuba dhirbaaxay ayaa dee shay weyna nooc baana ah ruuxan miskiinkeen iska kaa qaban karayne adig ad kaa celin karahay nooc dee yar tacadi iyo dulmi baa kuma sugan oo bal dee xadiid kale oo saxiixa kuba sugnaaba aha ruuxa dee saas oo kale waxa weeyaan khaadimkiisii dhirbaaxo waa kii dee addoonkiisa ahaa kafaaradiisu waxay noqonaysaa kafaarada waxaa kaba imanaysaa inuu xoreeyo meeshaa kaba yimi waxaa dee ka masaxaya lagaga dhaafaya waxa weeye inuu xoreeyo oo kale arrinkan rasuulka ilaahi wax weyn oo ujeedadu wax dhib weyn buu geystay jinaaya ayuu laba yimi facadama dalika calaya utu waxaa hi ya rasuulka ilaahio afalaa uctiquha miyaanun xoreynahayn ma xoreeya haddaba kol hadday taa tahay de waaba taan soo naqlinayay kafaarada taasi inay xoreynta ma tahay arrinkii way masaxaysaao dee cifqigu waa camal aad iyo aad u weyn san utegi doonana haddii a la yidhaha ma kitaabka inoogula sugan xadiid kalena haddee ku aragteenba ruuxa addoon xoreeya cudwi kastoo addoonkii la xoreeyey kaba mid ah sababtii ilaahay wuxuu naar kaga xoreeyaa cudwigii dee isaga muqaabilkiisa ayay ruuxa u xoreeye lahaa oo macnaha ruuxa addoon xoreeyey isagana naar baa laga wada xoreynaya taasba weeyaan waa camal aad iyo aad u weynba haddaba ma xoreeya qaala wuxu uhi rasuulka ilaahi itini biha bal ii keen iken buu yihi rasuulka ilaahay faataytu biha waan ula imi faqaala laha wuxuu ku yihi ayna allah ilaahay xagguu kuba sugan yaho qaalat waxay tihi fi samaai samada qaala wuxuu uhi man ana anigu yaan ahay qaalat waxay tihi anta rasuul الlahi rasuul ilaahi baa tahay qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu عalayh اctiqhaa fainaha muؤminaة xore waa ruux muؤmina ah ilaah garanaysa rasuulkiisiina garanaysa bal xadiidka horta waxaa inooguma sugan oo xadiiska ee ruuxii muؤminka ahaa me <clears throat> ruuxii gaalkaa imaanka waxaa looguma sugayaa qirasho uu rabbigii qirto iyo rasuulka ilaahay risaaladii salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiidka way nooguma sugan tahay arrinta kale ay nooguma suganna qiraarka haddii laba helo in dee islaamnimadii loogu sugayo inay u baahanaysa mutakalimiintu ay yidhaahaan adiladii umuuraha tilmaamaysay inuu bartuu garanayo si ay yaqiin wixiisani uba noqdo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh iyad iyo keyrkeedba waxaa muu laazimin ciddii timi ee shahaadada laba timina waa kaba aqbalayay waana dee kolley hore masale aan uga soo marayo waxyaalaha dee ama bacd almutakalimiin ama mutakalimiin ay yidhaahaan oo dee horta macrifada kaba horeynaysa umuurahan oo adiladii waxaan keenaysa in la barto taas wax dee daliil oo meesha jira jiraa ma jirto waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kaba aqbalay taasba weeye arrinta kale jirtaana waxa weeye iyada halkan ayn allah iyo de koley ilaahi subxaana watacaala culuwiga mudlaqa ah khalqigiisa oo dhan ba waxa weeyaan dee taas uu kaba wada sarreeya u sugnaatay waana tan qur'aanka ay noogu soo noqnoqoto bal ilaahay subxaana watacaala anahu istawa calaa carshi waana istiwa isaga laayiqu ah jalaalkii iyo kamaalkii xaqiiqi ah oo saasay sugan oo laakiin kayfiyada istiwahaas de iyada taas ilaahayba subxaana watacaala si aynaan daatadiisa iyo sifaadkiisa aynaan kayfiye ugu yeelahay ayaa tana ay sifaadkiisun bay kaba tahay oo inaan kayfiyo aynu u garanayna aynaa jirin tan ictiqaadinaan waxa weeye ilahay anahu laysa kamidlihi shay inaanu isaga wax laba midi aanu jirin umuuraha caynkan iyo sifaatkaasi markay yimaadaanna e waxaa dihnigeedna ruuxa usoo degdegayaaba imaka markan ilaahay waa samiic ama waa basiir maqalo qalbigeedna kuma soo dhacdo lafdigan samiic tashbiihi baa kaba imanaya oo samcigii ibnu aadam halka ma soo dhigane waxaan ictiqaadinaa samciga ilaahay subxaana watacaala ka duwan samciga ibnu aadame dee isaguba uu leeyahay ee isaga taas inuu yaho sifadaa uu isagu leeyahay ee dee xaqiiqiyadana ah uu leeyahay kayfiyadeeda aynaan garanayn aan la mid ahayno taas marka bal arrinka kale istiwihiisa iyo koreyntii u khalqigiisa kaba sareeyiyo taasna de waa sifadaa uu isagu leeyahay kollay hore ayaynu duruustii bala asmaa o sifaat baanu gaba soo baxnay lakiin arrinka jiraan waxa weeye lafdigan fi samaadan kollay qur'aanka waxaa ku sugan amintum man fi الsamaaءi an yaksifa bikum اlarda fidana culimadu waxay idhaahaan de inay ilaahay subxaana watacaala samadu مdروف iyo drف iyo meeluu dhexdeeda kusugan yahay ma aha tacalى الlah عan dalika clوa kبيirا samada dee waxaan samo loo yaqaano en loogama jeedin de bal matalan ma fidan waxa ay tahay bmanaa calaab ay tahay si wala usalibanakum fi juduuci nakri o ama amintu man fi الsama taas ba waa laguma fasiray man cala الsama oo dee ilaahay carshigiisu ku ekaaday carshigiisuna oo fooqa samaawaat samooyinkuna isaga ma ixaadaynayaan sida meel kale oo kownkiisa kaba midiba isaga anay waxaadaynayne fidana <coughs> waxay tahay bmanaa cala ayay tahayba arrinkuna de waxa uu rasuulka ilaahay taa kuba gartay inay ilaahay garanaysay muwaxido tahay kollay imaam nawina halkan waa axaadiidii sifaatka oo xadiidkani kaga mid yahay laba madhaboynu soo marnay baana kuma sugano waa rumayn laba rumeeyo iyadoon dee kayfiya iyo taasi orow macnihiisa kala cabire lakin kayfiyadiis iyo waxyaalahaas say iyo umuurahaas shaqadeedna ma fahamkeedna ma gaadhayoba ee in la rumeeyo iyadoo la ictiqaadsan yahay annahu laysa kamithli shayun bal markaa taasna waatan kuba dhaafayno arrinta kale meesha iyadana jirtaa waxa weeyaan walow imika halkan aanu sheegin kafaaro gaara oo hore oo laguba lahaa xadiidka laftigan baan markan keliga kanun eego arrinku ay ahaydun waa iyadii waa dhirbaaxay si ay taasi kafaaro ugaba noqotay wuu yihi baan xoreyneynaa rasuulka ilaahay wuxu uhi iken si u hubsado bal inay ruux muslima ama mu'mina tahay iyo in kale xadiisku marka wuxuu inoo faa'iideynayaa walow culimadu ku ijmaacsan yihiin wixii aan kafaaro ahayn kafaaraadkii dee mucayankaa aan ahayn gaal in la xoreyn karo oo waa la xoreyn karaa fadlina wuu yeelanayaa taas <clears throat> waana wax banaanba lakin waxa weeye taa kuwa ijmacsan yihiin waxaa meesha inooguma sugan rasuulka ilahi horta dalabkan uu dalbay ruux mu'mina oo la xoreeya inuu ka fadli badan yahay de bal dee waxa dee markaa ruux gaal oo la xoreeyo arrinta jirtaana waxa weeyaan markay kafaare baabkeed noqoto horta kafaaradu hadday kafaaro qatli tahay dilka khaba ah ee ruuxa kaba dhacay si un ugaba dhacay kafaaradeeda hadday tahay ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku qeyday fataxriiru raqabati mu'mina oo ruux gaala ah, oo addoona in la xoreeyo addi imika maba jiraane taasi ma banaanaan isma kama gudayso taas iyada waa mid <coughs> oo naskii qur-aanka inooguba yimi taas laakiin kafaaraadkii kale qur-aanka waxaa ku sugan kafaarada dihaarka iyo kafaarada iyadna dhaarta labadaasi way ku sugayiin axaadiistana waxay noogaba yimi kafaaradii kaba imanaysanin hadduu haweenaydiisi isagoo sooma maalin rabadaan uba tago kale kafaaradaa jimaaca kaba timaada bal kafaaraadka caynkaas ah maxaa xukunkoodu yahay taasna jamaahiirulculamaa iyagu waxay qabaan iyagoo muqayadkaas ama qeydkaa ku sugan aayadda suuratu nisaa kan kalena ku qaydaya muطlaqan iyagoo muطlaqan yimaadeen qur'aanka iyo xadiidkaba iyagoo muطlaqan yimaadeen macnaa addoon xore ubaaba timi ee bal in waxa weeye ay taas laysku qaydayo saa daraaddeed kol haddii kafaarada noocyada ay tahay waxaa gudaya ay tahay kafaaro mu'mina ah weeye ama ma addoon mu'mina ah adugu abu xaniifa oo kale iyo reer kufa iyagu waxay leeyihin wixii aan qatli ahayna kuwa kale ah xadiidku isagoo ama iyo qur'aankuba iyagoo mudlaqa yimaadeen waxba qaydkaa kuma qaydayne gaalna waa kaba gudaya lakin jamaahiir culamaa waa mudlaq iyo muqayadka hadii aan surkaba kusoo maray iyagoo isku qaydayay taa kuma tegeen <coughs> xadaثna isxaaq بن ibrahim qala akbarana ciisa بن yunus qala xadaثna awزaaciy can yaحya بn abi kaثيiri bhada isnaadi naxwa xadaثna abubakr bn wa xadiidkii imaka dee yaحya بn abi kaثiir eeg isnaadkiisii hore un aynu soo maray oo yaحya بn abi kaثيir xadiidka hilaal بn abi maymuna can caطا بn yasaar can mucaawiyaة بn الxakm xadiidkuna waa kii hore mid laba mid ah ama ku dhow xadaثna abubakr بn abi shaybata وزahيr بn xrbi وبn نmayri وabu saciidi الأshaj وalfaad mتaqaariba afartan sheekba alfaadoodu way isku dhowdahay qaalu waxay yidhaaheen xadaثna بn fudayli qala xadaثna اأcmash can ibrahima can calqamata acmashiya labada ka dambeeyaaba waa taabicin san horeba usoo aragnay can cabdالlahi waa ibn mascuud qaala wuxuu uhi ibn mascuud kunaa waxaana nusalimu kuwa salaama calىa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay ayaanu salaami jirnay walxaal wa fi salaati isagoo salaada ku jira ayaanu salaami jirnay fayaruddu calayna salaamtuu naga qaadayay wacalaykum الsalaam baabu odhanayay saasay ahayd markii hore waa intii aan la xarimin hadalkan dadka waa taa xadiidkaa hore baan soo aragnay dee salaadani uma suubanayso laa yaslixu fiiha shay min kalaam الnaas markaa taa horteed bay ahayd xadiiskuna waa naasikiiba iyo wixii kaba horreeyey axaadiisa kuwa ahayna falama rajacnaa markaan soo laabanay min cindi najaashiyi najaashi agtiisii waa dadkii de ibnu mascuud xabasho hijirooduu kaba mid ahaa marka haddaba markii ay soo laabmeen ee dee khaasatan hijradii madiinana ay bilaabantay yimaadeen ayaan sallamna calayhi aanu salaamnay iyagu nasiga dhacay iyo wixii dabadeed yimina war uma yahayn markaasaanu salaamnay rasuulkii ilaahay falam yarudda calayna noomuu jawaabin salaamtii nagamuu qaadin faqulnaa waxaanu idhi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahay ow kunnaa waxaanu ahay nusalimu calayka kuwa ku salaamo fi salaati salaada dhexdeeda waad soo celinayso waad noo jawaabi jirtay faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay ina fi salaati salaada waxaa ku sugan shuqlan ama shuqulan waa hawl weyn weeyaan oo lagaga shuqloomaya hadal dad ilaahay munaajaadkii dikrigii tasbiixdii qur-aan la akriyo waa shuqul lagaga shuqloomaya hadal dad ayaa kuba sugan taas baa rasuulka ilah yihi salawaat wasalaamu calayh xadaثnي بن نmayri qala xadaثnي isxaaq بن mansuri الsaluliy qala xadaثna huraym بن سfyaan can اlacmaشh bhada اisnaadi naxwه acmashiya intii ka dambeysay waa xadiidkii makaan kaba soo baxno mid laba mid ah xadaثna yaحya بن yaحya qala aخbarana hushaym عن ismاعيل بن أbي khالد عن الحارث بن شhbayl عن أbي cمr الشhaybaniي عن زayd بن أرqم qala wuxuu uhi زayd بن أرqم kunaa waxaanu ahayn natakalamu kuwa hadlo fi salaati salaada dhexdeeda salaamunba ma aha waa hadal kale yukalimu waa la hadlayay الرaجuل ninkuu صaaxibahu saaxibkiisa walxaal wa ilaa jambi fi الصلاad isagoo dhinaciisa taaganoo salaadii lagu jiro waaba isagoo soo galo ilaa imse ragcadood bay dhaaftay intaan salaada habkan dee aan laba iman oo kolkol bay kasoo gaarsiin jireen waktigii horena way ujidaysay way isaga banaanaydo intii la dhaafto si uu haddana halkii ugala wadaba adigu bal markaa ruuxu kan kale dhinaciisaabu laba hadlayay xataa naزlat ilaahay soo degtay waa madiine intii la joogay وqumuu لilaahi qaanitiin waqumuu istaaga lilaahi ilaahay daraaddiisu taaga qaanitiina xaalatin idinkoo aamusan kolley alqudatu macaani tobaneeye ah oy barhkood nadmiyeen sida xaafid ibnu xajar iyo ayaabay leedahay oy kaba mid tahay dee asukuudkani kaba mid yahay alkhushuuc kaba mid yahay طul الqiyaam de xadiidka ah, rasuulka ilaahay markii la weydiiyey salaada maxaa u fadli badan dulu lqunuut buu yihi qunuudkaasi waa taagni dheer oo hadda ina qur'aan baa la aqriyayae bal imaka halkan dee khushuucdana waabe waxaana la amray waa kan saxaabigu le markaasoo fa umirna waxna la amray oo aayaddan qur-aankee soo degtayna lagu amray bisukuuti aamus aan aamusno wanuhina waxaana laga nahayay can ilkalaami hadalkii aan dee hadalkaa salaada ahayn salaada waxaan dhexeeda aan ahayn ee hadalkii dadkaabaa lanaloo diiday <clears throat> xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdالlahi بn نmayri wawakic xa qala وxadaثna isxaaq بn ibrahima qala aخbarana ciisa bn yunusa kulhm can ismaaعiil bn abi khalidi bhada اisnaadi naxwah waa isnaadkan imakan kaba soo baxno de ismaaعiil بn abi khalid waxaa ka dambeeyey xaris بn shubayl abi camr bn shaybani marka ismaaعiil بn abi khalidna waa taabici labada kalena waa taabiciinta waliba abi camr bn shaybani waa mkhadrab waktigii rasuulka nin weyn bu waa soo gaadhay lakiin lamu kulmin un ee markii dambena aad bu u cumreeyey waxa weeyaan in badan bu rasuulka ilahi kaba dambeeye bhada isnaadi naxwa <clears throat> weli axaadiثii baa inoo socotaa hadalkii wixii kuba tacaluqsanaa xadaثna qtaybaة بn saciidi qala xadaثna layث xa وxadaثna mحamed بn رمح qala aخbarana layث عan abi الزubayr عan jaabiri anahu qala wuxu uhi jaabir بn cabd لlahi ina rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi bacanii waa i diray lxaajatin xaaju ii diray yadan hawl shaqo adigu xaaji u diray safarna waa lagu jiraa kolley waana banilmustalaq markii loo baxay uma adragtuhu waan soo gaadhay rasuulki ilaahay walxaal huwa yasiru uu socdo rasuulka ilaah raaxiladiisii fuushan oo socda isagoo xaajadii malaa soo dhameeyey socod baa lagu jiray uu soo gaadhay qaala qutaybatu wuxuu yihi yusalli oo tukanayo rasuulka ilaahay raaxiladiisa korkeed fasallamtu calayhi waan salaamay fa ashaara ilaya gacantuu ii ishaaray ee salaad buu ku jiro ma hadlahayne falama farqa markuu dhamaystay salaadii uu kaba baxuu ducaanay ii yeedhay faqaala wuxu uhi inaka adugu sallamta waad isalaamtay anifa dhowaan walxaal ana usalli anigoo tukanayaad isalaamtoo sidaasaan salaamtii kaaga qaadi waayey taas buuhi wa huwa rasuulkii ilaahayna muwajihun ay muwajihun wajahu ama raaxilata wuxuu ujeediyey markaa wejigiisu uu ujeeday ama raaxiladiisuba xiinaydin waqtigaa uu salaada tukanayey qibal mashri xagga bari oo xaggii kacbadu ay ka xigtay umuu jeedin dhinac kaloo xaggaa bari ayuu usii socday waa halkii wejigiisu ahaa ee salaad sunna ana way ahayd waa sunuu tukanaye marka ruuxa dee musaafirkaana ee wax fuushan waxaan uu fuushan yahay korkiisa salaadii sunnaha waa ku tukan karaa isagoo qibladiisuna ay tay kolba xaggii uu jeeday uun rukuucdiiyo sujuuddana ishaaraya ama diyaarad ha noqoto gaari ha noqoto wax kala haba fuushanaado <coughs> weli axaadiista way noo socotaa xadaثna أحmed بن يuنuس أحmed بن cabd للhi بن يuنuس waysan marar hore soo aragnay xadaثna زهayr qال xadaثnي abu الزubayr عan jaabiri qاala arslanii rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay baa diray walxaal wa isagu mndaliq ilى bani msطaliqi xaggaa reer bani msطaliq uu kusii jeedo faataytuhu waan u imi walxaal huwa yusalli uu tukanaya calىa baciiri neefkiisii geelahaa waa raaxiladiisii uu fuushanaa lafdiga baciirna awrkii hashaba wuu ku wada dhacaa maaha un dee awrka un in baciir la yidhaha awrka jamal baa la yidhaha hashana dhaaqa laakiin laftiisa insaan oo kale kuwada dhacaya weeye baciirku oo taas weeye waayo rasuulku dee waxaynu ku ogeyn raaxiladiisi dee macruufka ayd ama dee kollay magaco dhowrana waataynu soo gaadhayba barhkood ay leeyihin waa mid keliya unba adugu bal waxaan leenahay laftigan baciir mudakerna ma keenayo muanasna ma keenaye laakiin waa neef geel kamida inuu fushama un baba inooguma sugano waxay soo naqliyaan bacd alacraab <coughs> isagoo leba dee sharibtu labana baciiri isagoo <laughs> waxaan cabicaaniyi baciirkayga ujeedadu hal markaa dee u isticmaalaya ama dee ku idlaaqaya fakalamtu waan la hadlay faqaala lii wuxuu uu la hadlayo faqaala lii qaaladu waa macnaa shaarastan laftigii horeba kuma soo maray in badanna qawlka bimacna alficil baa lagu idlaaqa biyadii hakada waa isagoo gacantiisii kor yeelay sare u qaadoo markaas gacantiibuu u ishaaray wa uma zuhayru biyadihi zuhayr isagoo inoo cadaynaya faqaala lii biyadii hakada ayuu gacantiisiibuu ku ishaaray uma kalamtu haddana malaa intii kumuu qancine waa la hadlay bu ihi faqaala lii haakada haddana ishaaradii baa rasuulka ilaahay ku celiyo fauma zuhayrun ayda biyadii naxw اlardi oo gacantiitu sare uqaadaba xaggii dhulka gacantiisiibuu saa uguba ishaaray وأنا أسمع waan mqlayay qrw xaal aqriayo qur'aan oo yumi uu ishaarayo birasi madaxiisana rukuucda iyo sujuuda inama sujuudi karayo ma rukuuci karayo raaxila buu fuushaye madaxu yar foororinaye falama farqa salaadii markuu dhamaystay ayuu qaala yihi ma facalta maxaad samaysay fi ladii arinkii arsaltuka law xaajadii aan kuu diray maxaad dee ka qabatay maxaad samaysay maxaa ka suurta galay fainahu shaniya lam yamnacnii iima diidin an ukalimaka inaan kula hadlo ilaa ani anuu kuntu inaan ahaa usalli mid tukanayo m waxa hadalka ii diiday ina waan tukanayo dee hadalkuna salaada dhexdeeda ma banaano wey qaala zuhayru waa abu zubayr markan uu xadiidka ka maqlayay weyo zuhayr abu zubayr jaalisun waa abu zubayr kii xadiidka jaabir kaba maqlay jaalisun waa fadhiyey mustaqbil alkacbati isagoo kacbada ujeedo malaa dee xaramku kulaba kulmay isagoo xaggii kacbada uqaab ayuu ujeeday u qaabilsanaa waan u fadhiyey faqaala biyadihi tanna waa manaa ishaaradii waa ishaaray gacantiisiibu abu zubayr ilaa banimuslaq halkii dhulkoodu ah reer banimuslaq jihaday degayeen kale dee jihadoodii waktigaa ina reer kuwa dhaqnaayo oo cadi ayuu xaggii ay degayeen oo aan ahayn xaggan qibladaee dhinac kalea ayuu gacanta kuma fiiqayne waa ki ilaa xagga reer banimuslaqi xaggaasi u socdaybe faqaala biyadii faqaala waa ishaaray un de biyadii gacantiisi ilaa hayr kacba kacbada meel aan ahayn ayuu kuwa ishaaro waa xaggii rasuulka ilaahi uba tukanayey wali xadiidka duruqdiisi waxba inoogaba harsan xadaثana abu kamil jaxdariyu qaala xadaثana axmed ibn zayd can kahiiri magaca abihi uu inoo dambeeyaa can cadaain can jaabirin qaala anahu qaala kuna waxaan ahayn maca nabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi maciisa <coughs> imika abu zubayr xadiidkii cada bn abi rabax baa bedeleen fabacatanii fi xaajatin xaaju ii diray rasuulka ilaahay farajactu waan soo laabmay walxal huwa yusalli uu tukanayo calىa raaxilatihi raaxiladiisa korkeed wa wajhu wejigiisuna calىa gayri qibla xaggii qiblada meel aan ahayn uu uba jeedo fasallamtu calayhi waan salaamay falam yarudda calaya salaamtiiga muu qaadin falama اnsarafa markuu salaadii ka baxay qaala yihi inahu lam yamnacnii ima diidin an arudda calayka ilaa ani anugu kuntu inaan ahaa un mooye usalli lakin waa kan ishaaro ku kaaftoomay gacantii uu ishaaray وxadثnي محamed بن xاtimi qala xadaثna mعل بن maنصuuri qala xadaثna cabdالوارث بن سعيidi qala xadaثna kaثيir بن shindiiri عan caضاء عan jaaبiri qala bacثnii rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وسلم في xاajaة بmaعنى xadيiث xmاd bal axaadiثata inoogu sugan waxa weeya un salaada dhexdeeda hadal dad lagula hadlayo inaanu banaanayn salaadiina waa wax burinaya taasi waa mid waxaana taa jamaahiir culama ama maslaxo salaadeed ha noqoto ama yaanu ahaane waa islaba mid arrinta kale axaadiiثa inooguma sugana bal ruuxii haddii la salaamo uu gacanta ishaaro ishaaradii gacanta salaadii waxa ma yeeleyso waa shay banaan iyada taas ordee culimada qaarkood ama intooda badan waxay leeyihin ba haddii ruuxii laba salaamo isagoo salaadii ku jira inuu gacanta waxa weeyaan ku ishaaraa shay mustaxaba weeye waa caadi oo rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh waa laba yimi bal masalan qolooyin salafkii kaba mida abu hureriya ay kaba mid ahayn kaba soo naqliyeen si wuxuu salaamta nudqi ahaan u celin kareen lakin de axaadiian intay noo cadaynaysaa nudqi laguma celin karo si ishaaro waa lagu celin karaa ishaaro E, bal marka dambe uu salaadii ka baxana waaba kanoo ruuxii haddii aanu taas dareemayn dee cudurdaarkan loo cudurdaartay ruuxii balke jiro wax manciyey in salaadta lagaba qaada in marka dambe loo cudurdaarto axaadiisa way nooguma sugan tahay bal kollayna waxyaalaha kalena waa umri dee arrinkan kale ee sunnaha in laguma tukanayo raaxilada korkeedna wataan markii horeba sheegnay allah subxaana watacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk allahuma zidna walaa